bsmi illaahi الرxman الرaxيim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siirati rasuul lilxaafid ibni kahiir raximah اllahu tacaala waxa uu yidhi ibnu kahiir faslun wafaatuhu salى اllahu calayh waalih wasalama nebiga geeridiisii noloshii rasuulka calayhi salaatu wasalaam intii ku saabsanayd maqaasidii iyo duullaamadii ayaan ka soo baxnay markii sanadii sagaalaad tabuuk uu aaday rasuulka sal l slam uu ka soo laabtay masjidu diraar la dudumiyey dabadeed marka wufuuddii ay u timid abuubakar uu diray dadkii inuu soo xajisiiyey sanadii sagaalaad cali uu ka daba diray isla markaa cali uu yidhi wixii ballan iyo lahaa gaalada ballantooda yacnii wixii aan ballan lahayn iyo wixii ballan muddo lahayd qabay kulli u kala sheeg sheegoo ballamihii iyo soo kala yacnii eh, eh, inay dhammaatay u soo sheeg sano dambana mushrig yaanu soo xajinin sanadii ku xigtay marka waa tii nebiga loo sanadaas abuubakar xajkii nebiga gogolxaar u ahaa sanadii tobnaad marka rasuulkaas soo xajiyey xajkiisii baan dhammaynay casharkii ugu dambeeyey markii uu soo laabtay oo madiina uu ku soo noqday nebiga sal l slam wuxuu joogay laba bilood iyo wax yar bishii muxaram bishii safar rabiicu lwal qaybo ka mida maalmo ka mid ah dhimashadiisii buuma sheegay fa aqaama biha sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu wuxuu ku nagaaday madiina baqiyata dilxija bishii dilxija intii ka dhinnayd waalmuxaram bishii muxaram wa safaran iyo bishii safar uma ibtada'a bihi waxaa ku bilowday nebiga wajacuhu xanuunkiisii baa ku bilowday sal اllahu calayh ali wasalam fii beyti maymuuna gurigii maymuuna isagoo markaa joogo yowma khamiisin maalin khamiisa ayuu xanuunku ku bilowday sakaraadkii baa marka maalin khamiisa nebiga ku bilowday ayb aad baana loo sakaraadiyey caaisho siday tiri radia allahu canha oo waxay sheegtay in qof dambe oo sakaraad aan uga naxaayo ama aan uga cabsanaayo ma jiro markaan arkay nebiga sakaraadkiisa kadib saasay tiri radia allahu canha wa kaana nebigu wuxuu ahaa xanuunkaasi marka wajacan xanuun buu ahaa wa kaana wuxuu ahaa wajacan xanuun fii ra'sihi madaxiisa markaa fii ra'sihi alkariim madaxiisa wanaagga badan ka hayay oo kaga sugnaa ahaa wa kaiiran waxaa aad u badnayd maa kaana yactariihi sudaacu maa kaana inta yactariihi ou asiibayo la soo gudboonaanayo assudaacu madax wareerka sala allahu calayh ali wasalam madax xanuunku in badan buu la soo gudboonaa jiray ninkii saxaabiga markuu yidhi innaka latuucaku wackan shadiidan rasuulka ilaahay adi waa lagu qandhaysiiyaa qandho aad u daran waa sii markaa uu yidhi nacajal haa kamaa yuucaku rajulaani minkum laba ninoo idinka idinka mida sida loo qandhaysiiyo ayaa aniga keliya la ii qandhaysiiyaa buuli fa jacala maca haadaa wuxuu gudagalay marka kan madax xanuunka alla jirkiisa yaduuru iyo xanuunka alla jirkiisa yaduuru inuu wareegayo nebiga calaa nisaa'ihi naagihiisa tookadooda inuu markaa samaynayo ku wareegayo xataa shaqa calayhi intay kaga adkaatay oo dushiisu markaa ay dhibtay fasta'danahunna uu ka idin dalbaday an yumarada in lagu jirisiiyo lagu baxnaaniyo fii beyti caaishata radia allaahu canha haweenkii kaleu ka fasax qaatay guriga caaisha in lagu baxnaaniyo xanuunkiisa ayb marka rasuulku naagaha inuu qayb geliyo oo tookaysiga naagaha waajib isaga kuma ahayn turjii man tashaau minhunna watu'wii ilayka man tashaa aayaddaasu alla ku sheegay laakiin nebiga isagaa ugu tadawuci jiray waa ugu samafali jiray dabeecad wanaaggiisa iyo wanaaggiisayna ka mid ahayd iyo isaga waajib iyadoo aynan ku ahayn ayuu ku dadaali jiray markii markan uu jiran yahayna waa kan idin weydiisanaya iyaga tadyiiban liqalbihinna si qalbigooda uu u wanaajiyo yani ayb markaa saasuu ka fasax dalbaday oo waa ka idin dalbaday in gurigaa lagu jirisiiyo fa adinna lahu way u idmeen famakaa markaa gurigii caaisha loo soo raray famakaa nebigu waa nagaaday wajican isagoo xanuunsanaya ku xanuunsan ah inay cashara yowman labiyo toban maalmood wa qiila arbacata cashara yowman afariyo toban maalmoodna waa la yidhi waasidiiqu radia allaahu canhu abuubakarna yusallii binnaasi dadka uu tujinayo binasihi sala allahu calayh ali wasalam nebiga caddayn uu caddeeyey oo uu magacdhabay isagoo marka sidaa ku tujinayo ayaa dadka uu tujin jiray calayhi calaa abi bakrin oo markaa caddeeyey farta ku fiiqay oo markii uu jiraday ayaa wuxuu yidhi ii keena yacnii abubakar ii waca ama wuxuu yidhi muruu abaa bakrin falyusalli biاnnaas abubakar amra dadka ha tujiyo caaisha marka waxay tidhi ina abaa bakrin rajulun ina abaa bakrin rajulun asiifun abubakar waa nin fiicannay qalbi jilicsan oo salaadda markuu galo ooyin badan oon ishay karin maqaamkaaga hadduu istaago rasuulka ilaahay isma hay karo dadka ma tujin kareen qof kale iyo wax u yaal markaasuu nebigu wuxuu yidhi maya idcii lii abaabakrin abuubakar ii wac buu yidhi asaga dadka ha tujiyee markaasay xafso waxay ku tiri haddana orodoo saas ku dhuf abubakar nin qalbi jilicsanoo aan salaadda wadi karin waaye qof kale ha galo caaisha marka iyada waxay sidaa u yeelaysa waxay ahayd meel nebigu taagnaan jiray ninka soo istaagaa nuqsaan unbaa laga arkaa macna marka dadkuna qof fiican markuu ka tago qof aan gaarayninna uu u yimaado fartay ku fiiqfiiqayaan waa dhaliilayaan marka aabbaheed bay dhaliisha iyada u diidaysay marka waxay ku marmarsiyootay wax kale markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi inna kunna la antunna sawaaxibaatu yuusuf idinku waxaa tihiin uu yidhi naagihii qisadii yuusuf ku jiray oo kale iyo waca abubakar yacnii macnuhuna culimmadu waxay ku macneeyeen waxa aad ku cudur daaranaysaan iyo waxa aad rabtaan waa kala gedisan yihiin ayb ee iigu yeer iyo abubakar riwaayaadka muslim riwaayada muslim waxay tilmaamayaa waxay leedahay ya'ba allaahu wاlmuslimuuna ilaa abaa bakrin ilaahayna waa diidayaa muslimiintana waa diidayaan ilaa abubakar maahan taana marka waxaa laga qaatay abubakar kaana afdalahum inuu ugu fadli badnaa bacda nebi sala اllahu calayh ali wasalam ibn cumarna waa ka yidhi nebigoo nala joogo ayaan waxaan dhihi jirnay khayrunaa abuubakrin ka noogu khayr badan waa abuubakar uma cumar baa ku xigo uma cumaan saasaan dhihi jirnay buu yidhi innagoo markaa sidaa dhaha inaan an abuubakar cumar cusmaan saa isugu xijin jirnay ayb markaa wuxuu yidhi wasidiiqu radia allaahu canhuna yusallii binnaasi abuubakara dadka uu tujinayo binasihi calayhi binasihi sala allahu calayh ali wasalam nasgarayntiisa iyo caddayntiisa uu nebigu caddeeyey calayhi calaa abi bakrin waistihnaa'ihi lahu iyo inuu kasoo reebiddii uu ka soo reebay min jeyshi usaama usaamo ciidankiisii uu ka soo reebay alladii kaana qad jahazahu sala allahu calayh ali wasalam jeyshkaasoo nebigu uu u diyaargareeyey ila shaami shaam uu u diyaargareeyey liqaswi ruum ruum say ugu duulaan ciidan baa nebigu bixiyey isagoo markaa inay ruum aadaan usaama binu zayd ayuu madax uga dhigay jeyshkaas markaa wuxuu yidhi ordaha eh, ciidankii inay dhaqaaqaan buu faray waa xanuunsaday marka nebiga abubakar baa ku jiray ciidankaas abubakar waa laga soo reebay marka ciidanka si dadka salaada uu uga bixiyo falamaa xasala alwajacu xanuunkii markuu xasilay tarabasuu liyanduruu maa yakuunu min amrihi tarabasuu way sugteen maa yakuunu waxa ahaanaya min amrihi nebiga arrinkiisa sala allahu calayh ali wasalam waqad sallaa sala allahu calayh ali wasalam nebiguna waa tukaday khalfa sidiiqi abuubakar gadaashiisa jaalisan isagoo fadhiya ayuu tukaday nacam fadhigu yuu ku tukaday nebiga marka xoogaa nebigu fudayd yar buu iska dareemay salaaddiiba usoo baxay taana marka waxay tusaysaa salaada yacnii inay wax weyn ay tahay oo nebigu isagoo luuday oo garbaha lahaayo ayaa masaajidkii markaa la keenay riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan intuu daaha saa u faydo oo salaad ku jirta markuu arka nebigu waa farxayo sala allahu calayh waali wasalam yacnii dadkii dacwadiisii iyo wixiisii iyo qaatay oo nadaamsan oo hal imaam ku daba tukanayo aad baa farxad ay ugu ahayd rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayb marka wuxuu yidhi sidaabaa nebigu marka dadkiina waxay sugayeen waxa bal nebiga ka soo baxo sala allahu calayh ali wasalam meeshaan marka uu leeyahay waqad sallaa sala allahu calayh ali wasalam khalfa sidiiqi jaalisan nebigu maa soo luuday abubakar baa la fariisiyey geeskiisa gadaashiisa ma fariisanin riwaayaadku siday u badan yihiin dhanka wuxuu ka fariistay bidix nebiga dhankii bidix buu fariistay abubakar salaadii marka nebigii baaga ayaa waday abubakar marka ma'muum buu noqday dadkiina nebigu maadaama codkiisii aad uu daciif u ahaa oo uu yacni waxaan ujeedaa codkiisu aad u tabar darnaa ayaa abubakar uu dadka gaarsiinayay muballiq camal ayuu ahaa marka waxaa dadka tujinaya nebiguu ahaa abuubakarna mubaliq buu ahaa dadkuna codka abubakar bay salaadahooda ay ku socotay ayb waqubida sala allahu calayh ali wasalam nebigii waa la oofsaday oo waa la qibdooday oo waa dhintay duxaa yowmi litnayn maalin isniina barqadeedii buu dhintay min rabiici lwal bishii rabiiculwalna ah isniin barqaa rabiiculwal wuxuuna ku dhintay caaisha dhuunteeda iyo dhabteeda inta u dhaxayso ayb oo bukhaari wuxuu werinayaa caaisha inay tidhi twufiya rasuulu llahi sal l slam maa bayna saxrii wa naxrii nebigu waa la oofsadayoo waa dhintay waa dhintay isagoo dhuuntayda iyo iyo yacnii dhabtayda inta u dhaxayso isagoo cuskanoo ku jiifo ayaa rasuulku dhintay sala allahu alayh ali wasalam falmashhuuru sida mashhuurka annahu aani cashar labiiyo toban oo minhu rabiiculawal ka mida bay ahayd labiiyo tobankii rabiiculawal waqtigii ou dhashay oo kale wa qiila waxaa la yidhi mustahilluhu bilowga rabiiculawal bilowgeedii wa qiila aaniihi labadeeda waa la yidhi waqiila hayru dalikana waa la yidhi waqad qaala suhayliyu suhayli waxa uu yidhi maa zacama wuxuu ku andacooday annahu lam yusbaq ilayhi aynaan loogaga hormarinna oo waa maxay waxaa marka min annahu laa yumkinu inaynan suurtoobaynin an takuuna inay noqoto waqfatuhu wuquufkiisii carafo maalintii carafo uu istaagay yowma aljumcati inay ahayd maalin jumca taas waa la hubaa waxaan isku suurtagal noqonaynin buu yidhi nebiga waqfadiisuna inay jumco noqoto taasica dilxija bisha dilxijana sagaal noqoto uma takuunu wafaatuhu geeridiisana ay noqoto yowma alinayn maalin isniin ah aani cashar min rabiic اlwal labiiyo toban rabiic lwala bacdahu ayb suurtagal maahan buu yidhi sawaaun waxaa isku mida ah, xusibat ishuhuuru bilaha in la xisaabo kaamilatan soddon soddon in laga dhigo am naaqisatan ama sagaaliyaaatan laga dhigo waa isku mid yacnii in yowmu carafana jimco ku aaday rabiicul awal tobankeediina isniin ku aadoo nebigu dhintay ma suurtoobayshadii lasoo xisaabiyo lasoo tiriya maku imaanaysa sidaasee la yeela marka waqad xasala lahu jawaabun saxiixun ibnu kaiir marka wuxuu yidhi jawaab saxiixa ayaa u xasishay fii gaayati sixati weliba sixadeedu ay yoolka yacnii sixada ay gaarayso saxiixnimada walilaahi alxamdu ayb waqad xasala lahu jawaabun صaxiixun fii gaayati sixati walilaahi alxamd afradtuhu maca hayrihi min alajuubati afradtuhu aan gooni yeelay maca hayrihi yacnii hayrkiisna lala qabo oo min alajuubati jawaabo kaleoo la yidhina anoo ku daray tanna aan gooni u sheegay yaan gooni yeelay wa huwa jawaabtu waxaa weeyaan annahu inamaa waqaca bixasabi ikhtilaafi ru'yati hilaali dilxija khilaafka iyo yacni waxa uu sheegaya wuxuu u dhacay innamaa waqaca isniin way dhacdayoo saasay noqotay bixasabi ikhtilaafi ru'yati hilaali dilxija bisha dulxija aragtideeda iskhilaafitaanka ay iskhilaaftay fii makata waalmadiina maka iyo madiine dhexdooda ilaa dadku wax war u sheega iyo maynan kala haynin ayb maka iyo madiine ayaa aragtidii bisha ku kala duwanaaday nacam oo dadkii markaas madiine joogayna waxaa dhici karta marka bishii inay arkeen maalin dadkii maka joogayna maalin ka dambaysa inay bisha iyagu saa arkeen yaa laga yaabaa buu yidhi nacam ra'aahu ahlu makata reer maka waxay arkeen qabla ulaa'ika kuwaa hortood biyowmin maalin wa calaa haadaa kanna wa calaa haadaa kan korkiisa ayb yatimu alqowlu lmashhuuru qowlka mashhuurkaee labayo toban rabiicu lwal nebigu inuu dhintay ayaa markaas dhammaystirmaayo ayb aduu marka wuxuu yidhi haddii sidaa la yidhaahdana waxaa loo kala qaydinayaa un aragtidii aragtidii reer maka iyo aragtidii reer madiina inay kala duwanayd aragtiyuhuna waa iskhilaafi karaan dabcan oo in badanoo culummada ka mida waxay qabaan qudri walba aragtidiisa inuu ku soomo oo yacnii bishu uu ku tirsado qudri walbo haddaan akhbaar la kala heli karin maba kusii jirta haddana xilligaa marka yaa akhbaar gudbinaayay iyo raadiya iyo taleefanadan iyo waxaan maba jirin marka qolo walbaa meeshay joogto wixii lagu addoonsaday ku dadaalaysaa bishii bay fiirinaysaa aragtidaasayna ayna qaadanaysaaqolana marka waxaa weeyaan soonkoodu baail maaha qolana xajkoodu baail xajkuna baail ma noqonayo ila hal meelun baa laga xajiyaa isaga ayb wa kaana cumruhu yowma maata nebigu cumrigiisu wuxuu ahaa maalinka uu dhintay sala allahu calayh waali wasalam alaaan wasitiina sana lixdan iyo saddex sano cala saxiixi lixdan iyo saddex jir buu qaaluu waxay yidhaahdeen walahaa maata abuu bakrin lixdan iyo saddex buu ku dhintay wa cumaru cumarna uu ku dhintay wa caliyun calina uu ku dhintay wa caa'ishatu radia allahu canhum caaishana ay ku dhimatay dakarahu abuu zakariya annawowiyu fii tahdiibihi buu ku sheegay alimaam nawowi tahdiib اlasmaa wاlluqaat waصaxaxahu waana saxiix yeelow fii bacdihi nadarun baa ku jirta qaarkiisna daymaa ku sugan buu yidhi waqiila kaana sitiinana waa la yidhi lixdan qolada lixdan tiri kasrigaa yarkaa ayayayay tirada ka saareen af carabiguna waa ku badan tahay taasoo kale ayb oo carabta waxaa qaalib ku ah lixdan iyo markay tahay lixdan iyo saddex lixdan iyo kow kasriga waa iska tuuraan qofkaas meeqa jir waa lixdan ayay leeyihiin lixdan oo juusta ah kama wadaan kasrigaa marka go-ay lixdan iyo sagaal oo kale markuu jirana sabciin bay dhahayaan halka xabee ka dhiman waa iska ridayaan sagaal inta la riday iyo hal in la ridaala aqwaashaa marka saasaa loo jamcinaya <clears throat> waqiila hamsan wasitiinana waa la yidhi lixdan iyo shan wahadihi alaqwaalu alaaatu fii saxiixi اlbukhaariyi bay ku jiraan can ibni cabaasin radia allahu canhuma faاshtadat اraziyatu ayb ibnu kaiir marka wuxuu yidhi fashtadad waxaa markaa adkaatay oo darnaatay alraziyatu musiibadii baa darnaatay bimowtihi sala اllahu alayh ali wasalam bisababi mowtihi geeridiisa darteed e dadku waagii hore nebigaa diinka u sheegi jiray isagaa tujin jiray isagaa jihaadka u kaxay jiray isagaa marka ay kusoo hiran jireen marka rasuulkii ay kusoo hira jireen ayaa dhintay marka musiibadii aad bay u darnaatay marka iyo rasiyadu marka waa musiibada bimowtihi bisababi mowtihi bay u darnaatay sala allahu calayh ali wasalam wa caduma alkhaطbu tallaabadiina way weynaatay yacnii arrinka yimidna arrinka yacnii lagu tallaabsadayna arrin weyn buu noqday wajalla almru arrinkiina waa weynaaday wa usiiba almuslimuuna muslimiintiina waa la asiibay baynahum dhexdooda binebiyihim nebigoodaa lagu asiibay oo nebigoodii inay waayeen musiibay ku noqotay xadiid baa tilmaamaya marka ma fitanka ugu waaweyn ee muslimiinta lagu imtixaanay waxaa ka mid ah nebigu uu yidhi sal l slam mowtii aniga geerideyda tan kale wuxuu ku sheegay nebiga sal l slam khaliifo aniga yacni nin madaxoo muslimiinta madax u ahoo yacni dadkii nebigu jeclaa ahna oo ummaddii muslimiinta dad islaamnimadii sheeganayo qiblada u tukanayo ay dili doonaan taasna fidno weyn bay noqon doontaa buu yidhi cumaanu ahaa marka ibnu cafaan radia allaahu canhu ayb waankara cumar bnu lkhaaab cumar waa inkiray radi allaahu canhu dalika arrinkaa nebiga dhimashadiisii cumar waa inkiray wa qaala waxa uu yidhi innahu lam yamut ma dhimanin wainnahu sayacuudu waa soo noqon doonaa kamaa caada muusa ilaa qowmihi muuse sow qowmkiisii ugu soo laabtay oo kale muuse marka ma dhimanin isaga qowmkiisii kama dhimanin kitaab inuu usoo qaado u baxay waan usoo laabtay sidii muuse usoo laabtay ayaa nebiguna usoo noqonaya ma dhimanin buu yidhi ayb wamaaja annaasu dadkiina markaa yacnii way isdhex aaraa'doodii iyo afkaartoodii baa isdhex gashay nacam cumar riwaayadka qaar waxay leeyihiin bal waxa uu yidhi ninkii yidhaahdo waa dhintay waa dilayaa aad buu marka u guulguulay wajaءa sidiiqu abubakr baa yimid almu'ayadu sidiiqii la ayidayey xagga alle laga ayidayey almansuuru ee loo gargaarayay radia allaahu canhu awalan hor iyo wa aakhiran dambaba wa daahiran muuqaal ahaan iyo baatinan si qarsoonba kii loogu gargaarayay sidiiq ahaabaa yimid fa aqaama wuxuu istaajiyey alwada dhibaatadii dhibaatadii ayuu damiyey faaqaama wuxuu joojiyey oo uu toosiyey alwada dacfigii wasadaca bilxaqi xaqii buu la jahray wa wakhadaba annaasa dadkiibuu u qudbeeyey watalaa calayhi wuxuu ku akhriyey wamaa muxamedun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul wamaa muxamadun muxamed maahan ilaa rasuulun weeyaan rasuulun rasuulka oo qad khalad ay tagtay min qablihi isaga hortii alrasuulu rasuushu ay tageen hortii waa la dhintay yacni afa in maata haddii uu dhinto ow qutila ama la dilo inqalabtum ma gadoomaysaan ma noqonaysaan calaa acqaabikum ciribtiinna miyaa u noqonaysaan waman yanqalib qofkii noqdo calaa caqibayhi cirbihiisa qofkii dib ugu laabto waa gaalnimadii falan yadura allaaha shay-an ilaahay waxba u dhibi maayo wasayajzi llaahu shaakiriin kuwa ilaahay caabudo oo alla ku shukriyana ilaahay uu abaalmarin doonaa waa qisadii marka wuxuu dhacday oo markii la maqlay nebigii waa la dilay ayaa markaa arrin culus saxaabadu uu ku dhexdooda ku noqday oo qaar ay yidhaahdeen haddii nebigii la dilay wixii uu ku dhintay aan wadno kuwana ay dadna yacnii qalbi jab iyo niyad jab ay ku noqotay aayadahan baa marka soo degeen oo qalbigooda lagu kabay shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa kitaabkiisa la yidhaha aljawaab albaahir fii zuwaari almaqaabir waxaa laga qaadanayaa qisadan buu leeyahay waxyaabaha quluubta wareeriyo iyo masaa'ibta waaweyn markay dhacaan dadkii cilmiga lahaa xataa qaar badanoo ka mid a ah deliilka iyo dhibaatada daawe daaweyntooda ma isku helayaan markay masaa'ib waaweyn ay dhacaanoo dadkiiba ka tan badan markay yimaadaan dadkii cilmiga lahaa lahaayoo ahlu cilmiga ahaayoo khawaasu ahlilcilmi ahaa ma heli karaan deliilka si sahlan intay deliilka usoo qaataan ay ku tadbiiqiyaan dhacdada oo sidaa marka lagu xal lagu helo waa adag tahay buu yidhi nacam kulligood ma wada helayaan qof ama laba ama dad dhifa baa ilaahay ku toosiyaa walidaalika meeshaanu tusaale usoo qaataayo nebigii waa dhintay waa nagu dhex jiray rasuulkii ilaahay baa baxay oo dhintay musiibo weynay ahayd iyo imtixaan aad u daran cumar marka deliilkan waa yaqaanay aayaddan ogow qur-aanka inay ku jirto macnaheedana hadduu akhriyay waa fahmaayey laakiin waa ku wareerkiibaa ilowsiiyey abuu bakar laakiin maadaama uu yahay ka cilmi badnaa cumar ka fadli badnaa waa sugnaaday musiibada maynan gilgilin abuu bakar macam rasuulkii sowmaahan buu yidhi inuu dhimanayo waaba la sheegay ninkii nebi moxamed caabudi jiray waa dhintay uu yidhi ha ogaada ninkii alla keliya caabudi jirayna fa innahu xayun laa yamuutu waa nool yahay mana dhimanayo labadaa le weyaan buu yidhi arrinka kale labaad waxay noqotay markii ay nebigu uu dhintay dad badan baa ridooday masaajidii waxaa la sheegay qaryo baxrayn ku taallo juwaafaa la yidhaah iyo labada xaram keliya baa laga tukanayay maalihii kale o dhan oo reer baadiyihii iyo dadkii gadaalka islaamay iyo degganaayeen dib bay islaamkii uga laabteen wax sake diiday wax islaam ka laabtay noqdeen arrin culus waaye marka oo siyaasad gudaha ka kharibantay yyyay noqotay abubakar marka waa sugnaaday wuxuu yidhi waa la dagaalamaya cumar baa u yimid markaasuu yidhi dadkan zakada diiday see ula dagaalamaysaa nebiguna wuxuu yidhi umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah wa annii rasuulullah wayna dhahayaane markaasuu abubakar waxa uu yidhi wallaahi low manacuunii canaaqan kaanuu yu-adduunaha ilaa rasuuli lah sal l slam laqaataltuhum faina salaata aqsalaaddu eh, waa xaq jirka lagu leeyahay wa ina zakaata xaqulmaal zakaduna waa xaq maalka lagu leeyahay ninkii kala qaaday oo salaadna waa ogolahay zakana waa diidanahay yidhi waa la dagaalamaa ilaa meesha ugu dambayso cumar markuu arka abubakar siday wax ugu cad yihiin oo ugu dhiiran yahay arrinka daliilkiina ou maqlay ilaa xadiidkaa wuxuu leeyahay faidaa qaaluuha yani casabuu minii dimaa'ahum wa amwaalahum ilaa biaqihaa ilaa bixaqihaa wa min xaqihaa maxaa ka midana salaada in la dukado la ogolaado zakadii la axkaamta in loo hogaansamo ayaa ka mida ah. abuu bakar marka ilaa bixaqihaadaas buu dhab yidhi cumar marka isagu taas waa illowsanaa markii abubakar sugnaanshadii abuubakar uu arkayna daliilkiina uu arkay waa isdhiibay marka abubakar inuu iga toosan yahan ogaaday buu yidhi waa u hoggaansamay walidaalika labadii sane abubakar khilaafada uu haayey cumar waxay u ahayd gogoldhig fiican maxaa yeelay abubakar wuxuu u islaaxiyey gudaha markii gudaha uu u islaaxiyey cumar marka qoladii markaa dambe markaa iyagu cadowga ahayd ee bannaa ee xuduudda ka shisheysay waa u fududaatay cumar dadku marka waxay arkayaan un cumar futuuxaadka faraha badanoo uu la yimid laakiin futuuxaadkaas abubakara dhidibada u taagan taaganlabadiisii sanana waxa soo maray iyo inta uu ku xalliyey isma lahayn ayb sidaasaa marka dhacday wuxuu leeyahay marka eh, qisadan marka taasaa laga qaadanaa walidaalika dadka mar walbo mushkiladaha iyo dhibaatada waaweyn markay dadku ku dul habsadaan dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku taageero inuu fahamsiiyo xalka diintana weliba uu ka dhex fahamsiiyo ma badna ma badna xataa culimmada dhexdooda faraku-tirisay ka noqdaan kulligood ma wada helayaan saasuu ibnu taymiya leeyahay waaqiciyanna waaba kana hadda waa ayb aragnaayb abubakar marka sidaa buu yeelay fakaana naasa dadka waab iyagoo marku lam yasmacuuha aanba maqlinba aayadda qabla daalika dadkii waxayba noqdeen aayaddaa inaysan wakhtigaa ka horba aanay maqlin oo kaleba famaa min axadin qof ma jirin ilaa yatluuhaa aayaddu ku celcelinayo ahrinayo uma dahaba almuslimuuna bihi uma markaa dabadeed dahaba almuslimuuna muslimiintii waxay la tageen bihi abubakr ilaa saqiifati bani saacida ayay la tageen saqiifati bani saacida meeshaa meel weeyaan bay la tageen madiine ka mida ah, waqad ijtamacuu calaa imrati sacdi bni cubaada iyagoo markaa ku kulmay inay sacd ibnu cubaada oo ansaar markaa odayaalkeedii ka joogay inay madax ka dhigaan ayb faradahum can dalika abubakar waa ka celiyey arrintaa marka jooga <coughs> wasadahum waana ka celiyey wa ashaara calayhim wuxuuna u nacam isagu marka waa ka celiyey wuxuu yidhi nebigan waxaan ka maqlay isagoo dhahayo al-a'immatu min quraysh dadka ummaddan hogaaminayo madaxda u noqonayo quraysh unbay ka ahaanayaan xadii nebi waaye rasuulkan saa ka maqlay buu marka jooga ansaar haddaad idinku tihiin quraysh ma tihiin ayb axaadiis badanna waa ku soo aroortoo bukhaari iyo ay warinayaan ayb marka wuxuu yidhi sidan ha laga joogo sidaa nebigu yeelay sameeyey yidhi hala yeelo isagimaa marka madaxtinimada isku rabayna maya wa ashaara calayhim wuxuu u ishaaray dadkii bicumara bni اlkhadaab cumar oo wuxuu yidhi cumar halla madaxa noqdo ow biabii cubaydata bni اljaraax ama wuxuu yidhi abuu cubayde madaxa noqdo labanna quraysha ah weeyaan fa abayaa daalika way diideen labadooda iyo walmuslimuuna iyo muslimiintiiba wa aballaahu allana waa diiday daalika in abuu cumar la hormariyo abuu bakar joogo iyo abuu cubayde la hormariyo allana waa diiday fabaayacahu lmuslimuuna muslimiintii abuubakaray la mubaayacoodeen dadkii markaa akhyaartee meesha jooga abubakar bay gacanta geliyeen taladiina isagay u dhiibeen hunaaka meeshaabay kula mubaayacoodeen uma jaa'a fabaayacahu nnaas masaajidkii buu yimid fabaayacahu nnaasu dadkii baa la mubaayacooday albaycata alcaammata baycadii weyneyd cala almimbari mimbarka korkiisay kula mubaayacoodeen inay madaxa u noqonayo kana dambaynayaan tanna marka waa dhacdo kale waa oo abubakar la soo istaagay uu yidhi maya ansaar idinku madaxtinimada malihidiin ala'immatu min quraysh xadiidkaas iyaguna waa yeeleen marka iyagiina dad khayr badan bay ahaayeen waa yeeleen dhacdo kale waxay ahayd abubakar faatima u timid radia allahu canha markaasay iyo cabbaas iyo cali iyo wada socdo markaasay yani waxaan ujeeda cabbaasna gooni buu ugu yimid faatimana way u timid waxay tihi aabbahay dhaxalkiisiisii fadag iyo dhulkii uu ka nebiga ka tegey markaasuu wuxuu yidhi maya aabbahaa waxaan ka maqlay isagoo dhahayo naxnu macaashira alambiyaai laa nuuraf annagu haddaan nebiyaalnahay nalama dhaxlo maa taraknaa sadaqa wixii aan ka tagno maa taraknaahu sadaqa waxaan ka tagna innaga waa sadaqo muslimkay u dhexeeyaan faadima marka waa yar yacni markii hore way ka xumaatay arrintaas xadiidkaas marka u sheegayna wuxuu tilmaamay dhinacna inuusa uga soconin xadiidkaas markii dambena marka way ogolaadeen faadimo iyo cali sooma garanin waa arrin kaleoo marka abubakar aanu dheeldheel us ugaga tegin arrin kale waxay ahaydoo adagoo la soo gudboonaatay waxaa lagu yidhi haddaad la dagaalamayso dadkan yacnii ridoobay iyo kuwan sakada diiday walba ciidankaa nebigu dira usaamatu bnu zayd madaxda uga dhigay soo celiyo iyaga ku furo meelahan markaasu wuxuu yidhi maya calan nebigu uu xiray aniga ma furaayo ayuu nebiga gadaashiisa nacam haddaan khilaafo amar awaamirta rasuulka ka mida waxaan ka baqayaa inaan simbiririxdo oon halaagsamo ciidankaasna hortiisa haw socdo kuwanna ilaahay baa nooga kaalmaynaya ciidan kale ku bixiyey kuwanna oo ficlan kuwaasna waa soo guulaysteen kuwanna marka waa guulaysteen ayb marka xaqa abuubakar aad ba ugu kakanaa ayb uma sharacuu waxay gudagaleen markaa kadib fii jahaazi rasuuli illahi sal l slam nebiga diyaargarayntiisa sidii loo aasi lahaa meeshaan iyadana marka masalo kalea ku jirto siirada laga tilmaamayo masaladaa waxay tahay intayna nebiga duugin asxaabta ninkii madax u noqo lahaa ka bilaabeen inay ka hadlaan ayb rasuulkiio marka ugu yaallo oo inan weli aasin ayaa baycadii ayay ka hormariyeen taa marka waxay ku tusaysaa saxaabadu inay arkaayeen tallaab walbo ay qaadayaan iyagoon maamul lahayn inaynan qaadi jirin oo maamulka ay ku dadaali jireen inay maamul adag oo fiican intay samaystaan iyo isaga hogaamiye u taliyo oo markaa yacni diinka ku hogaamiya laakiin haddii nin walba iska soco la yidhaahdo wixii ma la helaayo la rabay baadidii maqnayd muslimiintu ma helaayo ayb marka sidaan bay yeeleenoo abuubakar baa lala mubaayacooday kadib baa nebiga dhaqidiisii la galay ayb uma sharacuu fii jahaazi rasuuli lahi sal l slam nebiga diyaargarayntiisii bay gudagaleen faqasaluuhu way dhaqeen fii qamiisihi bay ku dhaqeen marka markay nebigu dhaqaayeen weliba waa ka fakereen cabbaas iyo usaamo cabbaas iyo waxaa dhaqeen iyo riwaayadka usaamana waa sheegeen cabaas iyo usaamo iyo cali iyo yaa dhaqayeen markaas baa waxaa la yidhi saan yeelna rasuulka ilaahay dadka meydadka kale sidaan u qaawinno miyaan u qaawinaynaa in u dhaqaynaa maxaan samaynaa bay yidhaahdeen hurdaa ilaahay u keenay waa gam'een markay gam'een baa waxay maqleen dhinaca nebigu uu yaallay yaallaye xujradii uu joogay qolkii ayay waxay ka maqleen iyadoo la amraayo oo la leeyahay ha dhaqina oo nebigu qamiiskii yacnii ha qaawinina qamiiskiisa ku dhaqa markaasay waxay bilaabeen marka inay biyaha kor uga shubaan qamiiskiisa marka ay ku dhaqaan marka lama qaawinina rasuulka sal sl wa kaana aladii tawallaa dalika ka tawaliyey oo maamulayay arrinkaa wuxuu ahaa camuhu lcabaas adeerkiis cabaas wabnuhu quam iyo wacaliy bnu abi aalib wa usaamat bnu zayd iyo usaamat bnu zayd iyo shuqraan mowla yaahu usaamo iyo shuqraan nebiga mawaalidiisay ka mid ahayn isagaa xoreeyey iyo usaamo aabbihii buu xoreeyey ninka aabbahaa xoreeyo adigana wuu ku xoreeyey ayb wasaacada fii dalika aws bnu khawliy alansaariy ayaa kaalmaynayey albadriyu radia allaahu canhum ajmaciin caaishana waxay tidhi arrinta iga soo tagtay hadday ii dhinnaa lahayd cid kale nebiga ma dhaqdeen naagihiisa dhaqi lahaa xasuuskiisa taana waxaa laga fahmayaa marka inay bannaan tahay ninka naagtiisu inay dhaqdo ninkuna naagtiisu inuu dhaqi karo oo aan la dhehaynin geeridii bay ku kala tageen ajnebi ku kala noqdeen inaan la dhehaynin nebiguna waa yidhi sala allahu calayh waali wasalam haddaan aniga hortaad hortay haddaad dhiman dhimato oo aan waa ku dhaqi lahay waan ku dhaqi lahaa waa ku karfanayn lahay iyadiina sidan bay leedahay marka inay taasi dhib lahayd hmm. wa way kafaniyeen fii alaaati ahwaabin saddex maro ayay ku kafaniyeen quطnin suuf ah saxuuliyatin meeshaas saxuuliya layidhaha loo nisbeeyo biidin cadcad marka saddex inay karfantu ahaato cadcadaato saasaa sunno ah laba iyo halna waa lagu karfanin karaa qofka laakiin saddexdaa fadli badan inay cadcad yihiin laysa fiiha qamiisun kuma jirin walaa cimaamatunna kuma jirin marka qamiis iyo cimaamad nebiga ma laguba kafanin maba ka mid ahayn ba dhan dharkii lagu karfaniyey qamiis iyo cimaamad kuma jirin saddexdaa marabaa lagu duuduubay oo lagu karfaniyey wa sallow calayhi way ku tukadeen afdaadan keli keli keli keli bay nebiga ugu tukadeen marka sala allahu alayh ali wasalam hal jamaaco marka oo imaam ka hormaray ma jirin wasallow calayhi way ku tukadeen afdaadan keli keli waaxidan waaxidan mid mid lixadiidin jaaa fii dalika xadiid arrinkaa ku yimid dartii rawaahu اlbazaar allahu aclamu bisixatihi anahu sal اllahu alayh ali wasalam amarahum bidalika nebiga amray baa xadiidka dhahaya kaasuu marka ibnu kaiir yidhi allahu aclamu bisixatihi laakiin in keli keli loogu tukaday maaha waxaa la dhahaya allahu aclamu bisixatihi kelikeli waaba loogu tukada taa iyada waa laogi laakiin inuu nebigu amar ku siiye intuu noolaa waay midda uu tacliiqa geliyey ibnu kaiir tan marka yani waay marka mud markaa waqti badan bay nebiga ku tukanayen markaad boqolaa soo gasho ku tukato boqolo kalea ku tukato saasay yeelayen waxyaabaha marka nebigu ou khaaska la ahaabay ka mid tahay waxaa ka mid a yacnii tii hadda aan soo dhaafnay qamiiskiisa in lagu dul dhaqay isaga waxaa ka mid a middaan in lagu karfaniyey waxaan ujeedaa middaan eh, salaada keli keli ay ku tukadeen waxaa ka mid a qolkiisa in lagula tukaday ee in lagu duugay addafnu fii xujratihi meeshii uu deganaa qolkiisi baa lagu aasay nebigay gaar u ahayd cid kale inay gurigeeda isku aasto waa laga reebay oo nebigu wuxuu yidhi sal l slam laa tattakhiduu buyuutakum qubuuran guryihiinna ha ka dhiganina qubuur iyo maqaabir ha ka dhiganina wasalluu fiiha guryaha ku tukada culamadu marka waxay leeyihiin imaam albukhaari iyo kale guryaha sababka in qubuur looga dhigto loo diiday waxay tahay qofkaa guryaha inuu ku dukada la amray oo salaadaha sunnooyinka in guryaha ku fadli badan in lagu dukado lagu sameeyo haddii marka uu qabri ka dhigto gurigiisa salaadna laga rabo inuu ku sameeyo say u suurtoobeen marka qabrigan marka iska raro waxaad geysaa meelaha marka maqaabirta muslimiinta ayb laa tattakhiduu buyuutakum qubuuran wasalluu fiiha waxaa kaloo iyadana meesha ku jiro nebiga marka maxaa isaga qolkan loo yeelay xadiid waa ku soo arooray cillada kalena waxay ahayd haddii nebiga la dhigi lahaa meel bannaana lagu aasi lahaa ama maqaabirta muslimiintae baqiicoo kale lagu duugi lahaa dadkii inay ku fidnoobaan baa laga cabsaday oy caabudaanba qabrigiisa ilaa meeshaasuu ku yaalla cid ka celinaysa ma lahan bannaanuu ku yaallaa moogtahay laakiin guri marka uu ku yaallo gurigiina la degan yaho caaisho joogto istidaana u baahan yahay layskama geli kara waxba laguma samayn karo xadiidka rasuulkaana saa tilmaamayo lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuur anbiyaa'ihim masaajid yuxadiru maa sanacuu caaisha waxay tidhi walowlaa daalika arrintaa haddaysan ahaa lahayn yahuud iyo nasaaro qubuurta ambiyada nebiyaalkooda ku fidnoobay haddaysan ahaa lahayn la ubrisa qabruhu qabrigiisa bannaankaan keeni lahaa nebiga iska daaya dad aan da nebigiiba dhammayn ama aanu yani xaalkooda ilaahay isu ogyahay baa la caabudaa qubuurtooda naam markay dadku fursad u heleen meel walba ay ka geli karaan saasayay yeeleen marka nebiga maxaad u malaynaya marka ilaahay baa nebiga taa ku ilaaliyey qolkiisii baa lagu aasay rasuulka sal l slam ou ku dhintay ishkaalaa imaan kara waxaa la dhihi karaa caa-isha iyada sideeday marka ugu tukanaysaa marka guriga haddii qabrigii ku yaallo taas culummadu waxay uga jawaabeen caa-isha qabriga iyo iyada meeshay deganayd teed baa u dhexeeyey xijaab bay u kala dhexaysiisay qabrigana geesa ugaga yaallay iyadana gurigeeda iyo meeshay jiifato iyo yacni meeshay ku tukatana meel kale u ahayd riwaayaana saas ku soo aroortay mucallimi cimaaratlqubuurka uu ku ayb xadiid baa manaar baa saa ku soo arooray mafhuumkiisuna marka uu sidaas yahay ayb ma fahma marka ishkaalka noocaasa daawadiisu waa taasa ishkaal kale ayaa imaanaya waxay tahay qabrigu hadda masaajidku ku jiraa see mal xallu marka ishkaalkaasna culimmadu waa jawaabeen yani qabriga nebiga hadda masjidkiibuu ku dhex jiraa sooma waxay ugaga jawaabeen ishkaalkaasna yaa soo geliyeen masaajidka nebiga qabrigiisa yaa masaajidka soo geliya waa kala baxsanaayeen awal nebigu markuu noolaa intii sakaraadka uu ahaa shan maalmood intuunan dhimanin labiiy tobankiibuu dhintay toddobadii bisha waa hadlayo wuxuu lahaa lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'in masaajid alaa falaa tattakhiduu lqubuura masaajid war qubuuraha ayaan masaajid laga dhiganin wax nasakhay marka male afar shan beri kadib nebigu waaba dhintayba sala allahu calayh ali wasalam amarkiisii ugu dambeeyey saasuu ahaa yaa sidaan yeelay marka xilligii cumar masaajidka waa la waasiciyey dhanka qabriga iyo qolka caaisha lama aadin dhinaca kalaa loo fakiyey masaajidka xilligii cusmaan waa la waasiciyey dhinacyadii kalaa loo fakiyey dhinacii qabriga waa laga tegey xilligii saxaabadu ay baaba'een oy dhinteen oo saxaabi madiine ku noolba uunan jirin ayaa cabdilmalik ah, alwaliid ibnu cabdilmelik oo umaradii bani umaye ka mid ahaa ayaa yidhi qolalkii nebigu haweenkii nebiga ay lahaayeena ku teedsanaa masaajidka hala iibiyo anaa iibsanayo dadkoodii yaan ka iibinayaa qolalkaas iyo marka kulligood masaajidka lagu waasiciyo hala soo geliyo markaas baa marka qolalkii masaajidkii la soo geliyey qolkii caaishaoo nebiga ku jirayna saasuu masaajidka kusoo galay idan waa ficil uu sameeyey boqor boqorada muslimiinta ka mida ah. wahada laa yustadalu bihi xadiidka nebiga afar beri intuunan dhimanin ka hor iyo ficilkii weliid ninkii ficilka weliid hormarinaya isagaa wuxuu yahay marka isagaan fahm lahayn ayb iyagu marka weliid laftirkiisu marka sidaa la yeelayo waa ogaayeen salaad salaadda yacnii qabri agtiisa lagu tukadaa inay khatar tahay qurubi mufhimka wuxuu ku sheegayaa ibnu rajabna fatxulbaariga saarimulmunkigana ibnu ibnu cabdilhaadina uu ku sheegay markii ay soo geliyeen xataa waxay sameeyeen saddex derbi ayay masaajidka uga gooyeen saddex derbi ayay masaajidka uga gooyeen oo sidii saddexagal camal u samaysan ayb qofka marka masaajidka ku jiro qabriga nebiga ishiisana ma qabanayso mana u jeedaayo waana ka sina waa uga gooyeenoo saddexdaa derbi bay ku gooyeen ibnulqayim nuuniyadiisuu ku sheegaya qurubina kitaabkaas mufhimkuu ku tilmaamay marka isku soo duuduub yacnii qabriga nebiga in gurigiisa lagu aaso min khusuusiyaatihi bay ka mid ahayd waxyaabaha kale nebiga gaarka ku ahaa waxaa ka mid ahaa oo isaga yacni gaarka uu la ahaa qabrigiisa marka la aasaayey mara guduudan ayaa dhulka lagu fidiyey markaasaa nebiga la dhigay sal allahu alayh waali wasalam alimaamu dahabi siyar aclaami nubalaga tarjamada cabdullahi bni lahiica intaas afartaas shay wuxuu ku sheegay min khusuusiyaati الnabiy sal اllahu alay ali wasalam cid marka hadda intaas loo samaynayo iyagoo kale ma jira dadka kale qubuuraha lagu aasaa marka la dhaqayo waa cawrada waxaan ka ahayn inta kale waa la qaawinaya waa lala baashirayaa cawrada iyada xoogaa qofku waa iska daboolaya hoosta unbuu ka dhaqayaa wahaakadaa yacnii qof qofka ciiddii iyo isagii waa waxba ma loo kala dhigaayo waxyaabahaas marka dadku nebiga lama wadaagaan waqaala shaaficiyu imaamu shaafici waxa uu yidhi innamaa salluu calayhi way ku tukadeen nebiga korkiisa maratan bacda maratin kol mar kale haddana afdaadan iyagoo kooxa kooxa ah licidami qadrihi weynaantiisa yani qadarkiisa weynaantiisa walitanaafusihim iyo tartankooda an ya calayhi axadun yacnii nebiga inuu cid kaga imaam noqdo iyagoo markaa ka yanii tartanka gelayo diidayo marka culamada qaar baa waxay dhahaan sidaa waxay u yeeleen liyakuuna imaamahum xayan wamayitan si uu isagu u noqdo imaamkooda nolol iyo geeri oo cid kale aynan dadka imaam ugu noqonin ladii nebiga halkaa la dhiga maalan oo qof uu hormaro dadkiina ay qofka gadaashiisa saftaan qofkaa imaam u ah soo maha laakiin nin walba haddaysan cidina ka horreynin oo rasuulka uu toos ugu tukado isagaa ka horeeyo imaamka booskiisa u taagan liyakuuna imaamahum xayan wamayitan ayb qaala alxaakimu abu axmed abu axmed alxaakim waxa uu yidhi saaxibu kitaabi اlkunaa weeyaan abu abdkan xaakimka mustadra gale ma aha <clears throat> sheekhiisa waa fakaana awalahum calayhi salaatan fakaana waxaa ahaa awalahu fakaana alcabaasu cabaas wuxuu ahaa camuhu adeerkiisa awalahum calayhi salaatan kan ugu horeeye oo salaad ku tukada nebiga uma banuu haashim baa ku xigsadeen uma almuhaajiruuna uma alansaar uma saa'iru اnnaas falamaa faraqa اrijaalu dadkii markay dhammeeyeen dakhala sibyaanu ilmihii baa galeen uma anisaau naagihii haddana galeen wadufina sal اllahu calayh ali wasalam nebigii waa la aasay yowma اhulaaء maalin talaadaa la aasay isniin buu dhintay maalintii kala nebiga la aasaytalaadada ahayd waqiila waxaa la yidhi yowma alarbicaa baa la aasay saxaran xilli aroor ah oo yacni waqti saxarka fi lmowdici aladii tuwufiya fiihi meeshii uu ku dhintayaa lagu aasay oo min xujrati caaisha caaisha qolkeeda ah lixadiidin rawaahu tirmidiyu can abi bakrin radia allaahu canhu xadiid tirmidi oo wariya halkaa loogu aasay wahaadaa nebigu inuu halkaa ku aasan yahay marka huwa almutawaatiru waa sida aadka usoo yacni u tawaaturtay tawaatur macnaha waxaa weeyaan si dad yacnii akhbaar dad badan ay iska wariyeenoo kuwo badan ka sii wariyeen waayo arrin maaha hal qof iyo laba qof sheegay maahan buu ka wadaa wahadaakan huwa almutawaatiru isagaa mutawaatir ah tawaaturan wuxuu dadka warinayaa ay tiro bateen tawaatur oo daruuriyan daruuri oo macluuman min addiini diinka lagu og yahay yacnii nebigu inuu dhintay meeshii uu ku dhintay qolkiisii caaisho inuu lagu duugay halkaas inuu nebiga ku jiro ku aasan yahay yaa muslimiintoo dhan ay yaqaanaan ay og yihiin ayb dad baa marka hadda waxay leeyihiin maalan nebiga haddii la yidhaha rasuulkii waa dhintay hadhihin buu ku leeyahy nebiga waa dhintay wuxuu u moodayaa marka dhimashadu nuqsaan inay nebiga u tahay dhimashadu nuqsaan maha kullu nafsin daa'iqat اlmowt wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in mita fahum lkhaaliduun inaka mayitun wa inahum mayituun mayadaa nebiga ceeb ku ah taasna ayb waxaa laga yaabaa marka inuu yidhaahdo nebigu waa nool yahay xadiisaa tusaayo maxaa waaye haddii la yidhaha wuxuu leeyahay alambiyaau axyaaun fii qubuurihim nebiyada qubuurahooday ku nool yihiin in allaha tacaala xarama cala alardi an taakula ajsaad alambiyaa ilaahay dhulka waa ka reebay oo waa ka xarimay ambiyada jirkoodu inay cunto waa sax taas yaa diidanna laakiin waa inaad tiraa nebigu qabrigiisa dhexdiisuu ku nool yahay noloshaas uu nool yahayna tii adduunyadoo kale maahanoo waxaa la yidhaahdaa xayaatun ukhrawiyatun barsakhiyatun waa nolol marka dhexe oo aakhiro iyo adduunyada u dhexaysaa alxayaat albarsakhiya la yidhaha taas <coughs> ibnu xajarna waa sheegaa qaswat uxud dhexdeeduu ku sheegaya oo noloshaa nebigu waa nool yahay la dhahayo inay nolol barsakhi tahay laa tushbihu xayaata dunya uu yidhi nolosha dunyada ma u eka waayo haddii nebigu uu noolaa lahay sidiisii horoo kale uu u noolaan lahaa dadka salaaduu tujin lahaa jihaadkii isaga loogayaa loo raaci lahaa dadka su-aalaha diiniga ku adkaaday rasuulkay weydii lahaayeen noloshaan ahayn noloshaanoo kale lama sheegin asxaabta rasuulka masaa'il bay isku qabteen fiqhi ah intay baxeen qabriga nebiga tageen nebiga halkaa kala hadleen oo yidhaahdeen yaa rasuul rasuulallah masaladanaan isku haynaa diinkana adaan kaa soo gaarnay noo sheeg waagi hore waa waajibay ahayd nebiga in la weydiiyo wixii diin ah markuu noolaa markuu dhintayna xadiidkii iyo kutubaha la aadaya maahane qabriga nebiga la aadi maayo maayan dadka intaa fahmila marka culummo ma la dhihi karaan ma la dhihi karaan nebigii waa dhintay noloshii adduunyada waa ka dhintay dadka dhahaya nuqsaan waayo joog ah saa ha dhihin hal yacni ma la dhihi karaa dadkaasi qur-aan iyo sunno iyo diin ay fahamsan yihiin ma la dhihi karo maxaa yeele shay mutawaatiray inkirayaan oy dafirayaan oy diidayaan markaa nebigu inuu dhintay oo qabri leeyahay oo meeshii lagu aasay kulli waxaa dhan baa loogeey <clears throat> alladii huwa kaasoo ah alyowma maanta dakhila eh, almasjid daakhila masjid اlmadiina masaajidka madiine dhexdiisa maantana ah siduu ku yimidna waa kaasaa marka alwaliid bn cabdilmalik wakhtigiisii baa la soo geliyo saxaabada aynan joogin qubadana goormaa loo dhisay marka qoladan iyagu weliid iyo waxay joogeen xujradii bay soo geliyeen masaajidka waana ka owdeen ayagu halkaas taagnaayeen qolooyin dambeoo gadaal ka yimid baa qubad ka dul dhisay qabriga nebiga qubaddan cagaaran oo qubat اlkhadraa la leeyahay cagaarka oo yacnii ka muuqato atraagti iyo niman noocaasaa dhisay oo qabriga ka dul dhisay xujo ma ahan taas nebigana in qubuuraha qibaab laga dul dhiso waa reebi jiray marka yacnii waxyaabahaas oo dhan waa umuur lagu soo daray laakiin ilaahay nebigu mid uu ka bariyey oo u aqbalay yaa jirto waxay tahay inuu yidhi allaahuma laa tajcal qabrii wahanan yucbad ilaahu qabrigayga sanam la caabudo ha ka dhigin qabriga rasuulka lama caabudo ma dhicin in la caabuday qabrigiisa isagana laa tattakhiduu qabrii ciidan qabrigayga haka dhiganina meel sanadkiiba mar la yimaado lagu soo noqnoqdo oo qofka uu yidhaahdo siyaaradii nebigaa jirto sidaa ha yeelina markaasuu nebigu wuxuu ugu daray wasalluu calaya xayumaa kuntum igu salliya meeshaad joogtaan iiga soo salliya fa ina salaatakum tabluqunii salligiinna way soo gaaraan halkan haddaad nebiga uga salliso gaaraa salliga haddaa halkan ka salaamta assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu waa la gaarsiinayaa saxaabada nebigu marka taasay ogaayeen masaajidka markay soo gelayaan bismillahi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah halkaa nebigu waa salaamayaan atixiyaadkii nebigay ku salaamayaan uma baahnayn marka salaad walba markii la dukado inay qabriga u ordaan ma aynan u baahnayn maxaa yeelay waxay ogaayeen hadday salaamtahay inayba salaameen rasuulka oo daa'iman waa abadda nebigu ayba salaamaanba qofka mu'minkaa marka salaamta nebiga inuu ka go'o lama rabo xayaadkii baan ku salaamaynaa waa ku sallinaynaa salligii nebigaa furan marka la taga masjidka nebigana waxa madiino loo tagaana waa masaajidka nebiga sal l slam kaasaa nebigu uu ku sheegay kun salaadood inuu la mid yahay ninkii madiine aadayna taa u tago maxaa yeelay qabriga nebigaa ku dhex jiro miyaa kunkaas ajarkaa kunkaa marka loogu helaan dad baa waxay moodayaan masaajidka nebiga kun salaaddii lagu tukadaa kun bay la mid tahay sababtoo a ah nebigaa ku duuganay u arkaan waa khata inaysan sax ahayn waxaa ku tusayo intuusan nebiga dhimanin xataa kun salaad baa lagu helayo soo ma isagoo noolow nebigu wuxuu yidhi ninkii masaajidkaygan yimaado salaad ku tukado kun salaaday u dhigantaa meel kale uu ku tukaday masjidulxaraamka marka laga reebo isagoo weliba qabrigiisii lasoo meeshaa la keenin ayaa kunka la helaayey qabrigu maahan marka inuu kunka soo ziyaadiyey maskaxdiinna marka taa ka bixiyen qofka diinka inuu fahmaa fiican ayb masaajidkaa loo qasdaa salaad badan si loogu tukado ajarkaa faraha badan qofku u xasilsado isagaana safar loo aadaa masaajidka nebiga laa tushadu rixaalu ilaa ilaa alaaati masaajid masjid alxaraam wa hada masjid alaqsaa haddii la diiday maanta qofku haddii uu nadar galo uu yidhaahdo ilaahay wuxuu igu leeyahay masaajid jowhar ku yaalla inaan kusoo tukado halkiisa isaga tukadaa layidhi nadarkan waa ka oofsamay maxaa yeele kan jowhar iyo kan halkan waxba isma dhahna laakiin hadduu nadar ku galo kacbada masaajidka nebiga masjidulaqsa waa laga rabaa inuu tago meesha ayb masaajid haddii sidaa la yidhi qabri xaggoo joogaa marka ya ikhwaan dad baa marka waxay leeyihin laa tushadu rixaalu masaajiddan ay ku saabsan tahay haddii masaajid sidaa la yidhi loo safri maayo fadli iyo yacni barako ku jirta masaajidkaa darteed loogu safri maayo haddii loo yidhi barako meeshaa laga raadinayo darteed min baabi owlaa waxaa ah qabri meel ku yaallo faxwa alkhiaab waayo faxwa alkhiaab yaa wuxuu tusayaa afdalu lbiqaac haddii sidaa loo kala saaray meelaan afdalulbiqaac ahayn oo masaajid ka hooseyso in la yidhaah barakaa laga raadinayaa laa tushadu rixaaluna ma soo gelayso wax aan saxsanayn ayb masaajidii iyo yaa owleysan middan ayb ayb sax masale fiican wbraarujinaqabriga yani madiine sideedaba aadisteedu ka mid ma aha manaasigta xajka ee cumrada manaasik alxaj walcumra ka mid ma aha waxa loo tagaa waxay tahay sunno iyo fadaaisha in laga soo helo qofku hadduu xajkii tago ee uu mino iyo musdelifo iyo carafaad meelihii xajka uga xoran yihiin tago ee uu iska soo laabto ruknigii waa ka dhacay baa sameeyey haddaan wax iska qaldin isaga madiine marka waxaa ka a wuxuu ku seegayaa fadaaisha iyo jirka tirada badan dhow soo waayey laakiin xajkaagaa naaqis a ah, wax jira ma ah bal fuqahada shaaficiyada laftirkooda waxaan ka keenaynaa alimaamu dahabi min culamaai shaaficiya ka mid yahay ibnu kaiir kadalika kulligood waxay tilmaamayaan madiina inaynan ka mid ahayn iyo yacnii waxaan ujeedaa abu isxaaq shiraazi muhadabka iyo kulli waxay tilmaamayaan mansak min manaasik اlxaji wاlcumra inaynan ahayn madiine tegideeda saasay sheegaya hadda annagu ma lihin ogow madiine lama tegi kara ma dhihina ogow dadka yacnii waxaa ugu liito qof dadku waxaynan dhihin afka u saaro oo kabacdi waxaas radiyo kabacdi nacam qofka waxaa fiican masaa-isha inuu naqdiyo annaga masaa'il cadcadaan sheegayna qofkii masaa'il naqdinayo waa furan tahay maa laakiin maahan qofku inuu yidhaha masaajidka nebiga in la tagaa la diiday qabriga nebigaa la diiday maaha inuu yidhaha masaajidka nebiga waa la tegaa waa sunno afdalu lqurubaad waaye qofkii nadirana waajibay ku noqonaya haddaad adii nadar masaajidka ku gasho inaad aadaysid waajibu kugu noqona laakiin adaa isu waajibiyey soo ma fahmin markaa masaajidka tagtana qabriga nebiga inaad salaantid waa sunno asalaamu calayka ya rasuul allah asalaamu calayka ya abaa bakrin asalaamu calayka ya cumar ayb laakiin wuxuu saasay ahamiyaad u kala leeyihiin shaaficiyadu waxay ka hadlaan dadku s waxay wax ku fahmayaan wax loogu loogu sheegaa fiicane waxay ka hadlaan haddii qofku nadar ku galo masjidkaas nebiga inuu aado ama masjidul aqsaa aado nadarkaasi ma laasimaya mase ma laasimayo mawaajibaan soo ma waajibayo laba wej laba qowl ama laba wej bay shaaficiyadu ku leeyihiin wej wuxuu dhahayaa madiine maba laasimayo dhahayaa wuxuu ku cilaynaa marka wejkaas nusuk iyo camal oo manaasigta xajka iyo cumrada kuma xirna iyada laakiin masjidulxaraamku waa waajibayaa sababtoo a ah mansab iyo camala loo aadaayo dhahaya muhadabka shiiraazi ha ka feeriya qofka rabo iyo majmuuca nadarka meesha baabunadriga yuu ku sheegayaa alimaamu nawowina labadaa wej uu ka hadlayaa marka qofku hadduu saa yidhaa maahan inuu leeyahay madiine lama tegi kara iyo waa xaaraan iyo waxaa ma lihi ayb calaa kullin marka qafriga nebigu marka sidaasuu qofka u booqanayaa saasaana marka madiina fadaaisheedaas ayay leedahay rasuulkana sala allahu calayh ali wasalam geeridiisa iyo axwaasheedu waa sidaas dadkana in loo kala sheego waxa nebigu leeyahay iyo waxa alla leeyahay sharciga nebiga uu ka tegey ee uu nagu waayani allana nagu waajibiyey isagana aan uga dayanayno iyo waxa faalsada ah oo dadku ay jeebabka ku wataan in la kala bixiyo waa maqaasida shareecada maqsad ka mida waayo maxaa yeele nebigu inuu wax kala saaraa loo ayuu u yimid taasna markaa qofku inuu ka cabsado ama uu ka xishoodo ama dadka uunan u bayaaninin waxay keeni kartaa shirki iyo inuu marka dambe meel aan waxaan ficnayn ku dhaco mas'ale aan ku gebagabaynaya iyadana waxay taha ku tacalluqdo meeshaan alimaamu nawowi wuxuu sheegay majmuuca qabriga nebiga marka la booqanayo codka hoos in loo dhigo marka la salaamayo nebiga asalaamu calayka ya rasuulallah lile codka hoos in loo dhigo qabriga inaan lagu dawaafin caloosha inaan la saarsaarin inaan la dhudhunkanin waxyaabahaasoo dhan tabarug sharci ah ma ahan buu yidhi waxaas tabaruga iyo barakaysigana wixii cilmiga waafaqaa sax a ah buu yidhi oo barakaysi ah ayb waxaan cilmiga waafaqin waxba ma aha ayb qubuurtan marka lagu dawaafaayo meesha laga keenay dadka iyagay jirtaa marka kii nebiga waxaa laleeyahy maya lagu dawaafi maayo cidaan nebi ahayn marka qabrigiisa in lagu dawaafaa say ku timid marka waa falsafaynayaan marka waxay leeyihiin xaggaas <clears throat> dawaaf cibaadaa maahane marna xaggaasaa laga salaama marna dhinacaan marna dhinacaan marna dhinacaan baa laga salaama waxay la mid tahay adoo suuqaan bakaaraha kusoo jiireeyey oo kale ku wareegtay xaaraan waay miyaa laleeyahay bay leeyihin isku mid maaha suuqan bakaaraa ninka ku wareegaa danihiisa adduunya ugu wareega laakiin meeshan adugu waxaad u tagtay diin iyo ajar iyo waxbaad sheegaysaan isku mid maaha markakadib marka kitaabka wuxuu gelayaa wix intaan ka dambeeyo shamaa'ilu lmuxamadiya waxyaabaha nebigu sala allahu calayh ali wasalama ilmihiisii xaasaskiisii intii xaj uu xajiyey intii ghazawaad uu sameeyey awlaadiisii waxyaabaha isaga u gaarka ahaa mucjizaadkiisii buu ku xijinaya dalaa-ilu haddana wuxuu ka hadlaa axkaamta nebiga khaaska u ahayd cilmi fara badan oo muhim a ah baa ku dhex jira marka kitaabka qaybahan dambe maqaasidii iyo nebigii intii markaa siira ahaan ugu tacalluqday halkaasay kusoo dhammaatay wabilahi towfiiq sal alla slam calaa nabiyina muxamed wcalaa alihi wasaxbi